macnahoodii buu koobayaa in loo dhimriyo lutfigii oo loo naxariisto agoonkii maxaa yeele ilaahay baa qur'aanka meelo badan ku sheegay jalla wacala ilaa alle subxaana wa dadka aakhirada beeninaya tilmaamahooda uu ka dhigay inaysan agoon u naxariisanaynin ara'ayta aladii yukadibu biddiin maxaa la yidhi fadalika aladii yaducu اlyatiim markuu alle subxaana wa tacaala tilmaamayey dhanka kale wuxuu odhanayay kalaa bal laa tukrimuuna اlyatiim wala taxaduuna calى طacaami اlmiskiin agoontii uma naxariisanaysaan in loo naxariista marka waa shay ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankana inagu faray isla markaana sunnadiina lagu faray oo qur'aanka waxaan arkaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in isagana fahantiiba la leeyahay fa ama alyatiima falaa taqhar marna ha gulgulin oo ha dhibin agoontii hadal xun in lagu yidhaahdo indhaha loo kululeeyo loo gubo ma bannaana qaala tacaala all wqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waakfid janaaxaka garabkaaga u raarici lilmuminiina muminiinta u raarici garabkaaga wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wasbir nafsaka naftaada la sabar weeye maca aladiina kuwii macooda dadkii macooda ku sabar baa layidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam yadcuuna rabbahum rabbigooda baryayeen bilghadaati arooryihii iyo walcashiyi gelinkii hore sidaa maxay u samaynayaan oo gelin hore iyo gelin dambaba ilaahay u baryayaan yuriiduuna wajhah ilaahay wejigiisay doonayaan walaa tacdu ha dhaafsiinin caynaaka indhahaaga canhum iyaga ha dhaafsiinin oo indhahaaga iyaga ha dhaafinin oo kuwa ka waaweyn ee ka hantida badan ee ka awoodda badan kuwa ha u hanqaltaagin masaakiintan fiiri baa laleeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam hoos u fiiri masaakiinta meesha ay ku nool yihiin iyo noloshooda iyo wax walba iyagii la wadaag walaa tacdu ha dhaafinin caynaaka indhahaaga canhum iyagii ha dhaafinin baa la yidhi turiiddu adigoo doonaya mar haddaa indhahaaga dhaafisid iyagii maxaa rabtaa turiiddu adoo doonaya ziinata alxayaati addunya nolosha adduunyada dhaldhalaalkeeda maxaa qofka aan rabin miskiin inuu la fadhiisto oo miskiin wax la cuno oo miskiinkii u dhimriyo oo ogaado xaaladiisa wuxuu doonaya waa aqniyadii iyo dadkii sarsare inuu iyaga la fadhiisto wax la cuno la socdo la sheekaysto miskiin oo dhanba ma rabo taasaa nebiga loo diidan yahay calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la baraya inuu masaakiintii wax la cuno oo la socdo oo ducadiisana waxaaba ka mid ahaa allahuma inii as'aluka xubak waxuba man yuxibuk waxuba camalin yuqaribunii ilaa xubik allahuma inii as'aluka lafdigii kale xubak waxuba almasaakiin ilaahu jacaylkaagaan ku weydiisanayaa masaakiinta oo la jeclaadana waa ku weydiisanaya wqaala tacaala alla wuxuu yidhi faama alyatiima iyadoo nebiga lala hadlaya agoontii falaa taqhar ha guulguulin baa la yidhi macnaha indhahaaga ha u kululayno indhaha ha u guubin oo indhaha u kala rogin oo hadalba laislama gaarin wejigaagaaba ha bedelin baa laleeyahy maxaaba hadal lala gaaraa dharbaaxa iyo dagaal iyo isaga warkiisaba daaba meeshaba kuma jiraba meeshaba kuma jiro maxaa yeelay agoontii oo loo naxariisto asbaab duhuuli اljanna weeyaan maaha asbaab dukhuuli اljanna oo keliya bal waxay ka mid yihiin qurba ila اnabiyi sala اllahu alay slam dadku markay jannada galaan darajaad weeyaan darajaadka ugu sarreeya waxaa helaya oo nebiga deris la noqonaya salawaatu اllahi wasalaamu caleyh qofka agoonka ka warhaya agoonta dadka ka warhaya jannada nebigay deris kula noqonayaan salawaatu اllahi wasalaamu caleyh iyaga iyo nebigana calayh salaatu wasalaam wax weynoo u dhexaynaya ma lahaba waa deris marka all wuxuu yidhi faama alyatiima agoontii falaa taqhra gulguulin waama saa'ilaka wax ku weydiistayna falaa tanhar isna waa isla gulguulkii oo kale waxaa loola jeedaa hadal xun ha ku dhihin haddaadan waxba haysanin waxba ma haysano ilaahay markuu gacantayda soo geliyo waa ku siinayaa hadal wanaagsan kula hadal laakiin in aad isagii aad eh, ahayn adigoo booska isdhig ma jeclaan lahayd in sidaa lagula hadlo waa maya oo macnuhu waa maxay haddii aad hadal wanaagsan kula hadashid qalbigana waad u dejisay haddaad waxaysana inaad siin lahayd meeshay ka cadda laakiin adoon waxna siinaynin hadalkii inaad haddana ku sii dhibtaa ma wanaagsana xoogaaga fiiri maa shaqaysatid magaalada shaqa waa buuxdaa ma kan yeeshid yaa ku dirsaday adiga haddaa wax hayso sii haddaa rabtid sii haddaadan rabinna nabaday dheh hadal wanaagsan kula hadal wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ara'ayta aladii yukadibu biddiin ara'ayta ma aragtay alladii kan yukadibu beeniyey biddiini ay iljazaa'i baa loola jeedaa aakhiradii weeyaan abaalmarintii dambe qofka beeniye ma garanaysaa ma taqaanaa qofka beeniyey hebel iyo hebel lama dhihin calaamooyin baana la siiyey waa qiyaas weeyaan calaamooyinka qofkii laga hela meel kastuu ku nool yahay adduunkan iyo xilli kastuu nool yahayba wuxuu ka mid yahay calaamooyinka haddii laga helayba dadka beeniya aakhiradii marka alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala fadalika kaa aakhirada beeniyey kaa beeniyey yowm aljaza xisaabta qofka beeniyey alladii waa kan yadacu ka tegaya alyatiima agoonkii agoonka aanan marna xiriirinaynin dhaafaya faraha ka qaadaya walaa yaxudu waa kaan boorinaynin agoontii calaa acaami lmiskiin in masaakiintii loo naxariistana aanan boorinaynin icaam اmasaakiin masaakiinta quudintooda wax kaleba ha siinine raashinkaa bisile laga yaabo markaad cunto inay hamba kaasoo harto aad qashinka ku daadiso waxmaa ka siisid hmm, walaa yaxudu aanan boorinaynin maaha hadduusan isaga haynin inuu dadku ku booriyo leeyahy oo yidhaahdo war masaakiinta ha loo naxariisto war waxa la siiyo inaa u dhexgeshid weeyaan lakiin aniga jawaabkayga waxba kuma jiraan waa iska aamusaya maaha alla wuxuu yidhi walaa yaxudu waa midaan dadka ku boorinaynin calaa طacaami اlmiskiin miskiinka quudintiisa aanan ku boorinaynin wa can sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kuna maca الnabiyi salى اllahu alayh walih waslama sittata nafar sacd bni abi waqaas waa min alcashar mubashiriina biاljanna waa reer bani zahra weeyaano waa abtigii nebiga weeyaan salawaatu ullah wasalaamu aley abti ahaan buu ugu aadan yahay nebiga haddii la yidhaahda dhinacaana maxaa yeeley aminat azahra ayay isku reer ahaayeen marka nebiga calayhi salaatu wasalaam abti ahaan buu ugu aadan yahay wuxuu ka mid ahaa cashara albashiriina biljanna wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina alawaliin dadkii ugu horeeyey ee soo islaamay buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa dacafadii iyo masaakiintii saxaabada ayuu ka mid ahaa saasay tahay haddana aayaddii aynu soo akhrinaynay wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum biاlghadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajha dadkii ay ku soo degatay buu ka mid ahaa oo waa kan sababtay u soo degatay aayaddii halkana markaa laynoogu sheegi doonaa kunaa waxaanu ahayn maca الnabiyi nebiga maciisaanu ahayn salى اllahu alayh walih waslama fii maka weeyaan sittatu nafarin annagoo lix ah lix qof annagoo ah ayaa nebiga la soconnay faqaala almushrikuuna mushrikiintiibaa waxay dhaheen lilnabiyi iyagoo la hadlaya sala allahu alayh waalih wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkay ku yaqaaneen iyo tilmaamahay ku yaqaaneen iyo way og yihiin inuu nebi yahay laakiin haddana isla weynan iyo kibir baa u diidan isla weyne iyo kibir ayaa u diidan inay nebiga rumeeyaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa darteeda inay xaqa maqlaanna waa rabaan dhinaca kalena waxay diidan yihiin masaakiintan iyo dadkan liita inay la fadhiistaan oo waxay leeyihiin meeshaad annaga wax noogu sheegayso dadkan yaana noo imanin naga foge ma rabno sidaasay leeyihiin fa qaala almushrikuuna mushrikiintiibaa waxay yidhaahdeen lilnabiyi u yidhaahdeen sala allahu calayhi waaalihi wasalam urud haaulaa'i kuwan cayri lixdan qof cayri bay yidhaahdeen laa yajtari'uuna calayna yaysan annaga nagu dhiiranin ijtiraaha waxaa la yidhaahdaa waa dhiiranaan dhiiranaanta macnaheedu waxa weeyaan haddaad qofka la fadhiisato oo aad sheeke la wadaagto oo aad wada hadashaan marka aad kala maqan tihiin aydan isbaranin si aadan ugu dhiiranayn baad ugu dhiiranaysaa wada hadal aadan marka kale la lahaan lahayn baad la yeelanaysaa maalin baad kulanteen qof walba goonidiisu uu aamusan yahay maalin labaad baa la kulmay waa laysa salaamay maalin saddexaad baa la kulmay reerihii ka waran baa ku xigtay maalin afaraad baa la kulmay sheekaa meeshii layskala qaaday maalinta shanaad laba qof oo isku midaa tihiin sidaa darteeda maxay diidan yihiin waxay leeyihin annagu waa sarreennaa dadkanna waa dad hooseeya hadday nala soo fadhiistaan nala mid bay noqonayaan sidaa darteeda ma rabna waa nagu dhiiranayaan hadhow indha bay ka qaadayaan annaga fadhiga ay nala fadhiyaan sidaa darteeda markaad annaga wax noo sheegayso noo imanin kuwan sidaasay yiraahdeen utrud cayri bay yidhaahdeen haaulaai kuwan laa yajtari'uuna yaysan nagu dhiiranin calaynaa dusheenna wa kuntu ana wabna mascuudin lixdii buu noo tirinayaa wa kuntu waxaan ahaa aniga oo ah sacd bn abi waqaas wabnu mascuudin cabdulahi bni mascuud oo ree hudayl ahaa isagana ree thaqiif ahaa wa rajulu nin min hudaylin kale isaguna wa bilaalun iyo wa rajulaani laba nin oo kale khabaabna waa ku jiray isaguna laba nin oo kale ayuu sheegay fawaqaca fii nafsi rasuuli اllahi salى اllah alay wasalam maa shaa an yaqac waxaa ku dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa fawaqaca waxaa ku dhacay fii nafsi rasuuli اllahi salى اllahu alيh ali wasalam maa shaa allahu wuxuu ilaahay doonay an yaqaca inuu ku dhaco oo macnuhu waa maxay nebigu daa'iman wuxuu xariis ku ahaa oo ku dadaalayey inuu diinta gaarsiiyo wuxuu jeclaa mar walba inay xaqa ka qaataan oy maqlaan sidaa darteeda malaha nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu is yidhi haddii kuwani xoogaa ay kaa yara dibdhici lahaayeen kuwana aad la gaari lahayd kelimada ilaahay oo ay soo rumayn lahaayeen mar hadday soo islaamaan dadka way la soo fadhiisanayaan oo iskalama weynaanayaan xoogaa nebiga calayhi salatu wasalaam laabtiisa taasaa gashay laakiin allihii quluubta ogaa baa nebiga la hadlay salawaatu ullah wasalaamu calayh allihii qalbigooda ogaa iyaga abuuray yaa nebigiisa la hadlay salawaat اllah wasalaamu calayh faأnzl اllahu caza wajal ilaahay baa wuxuu soo dejiyey walaa tatrud اladiina walaa tatrud ha cayrinin aladiina kuwa yadcuuna caabudaya oo baryaya rabbahum rabbigooda bilghadaati aroorta hore waalcashiyi ee galabta dambe yuriiduuna iyagoo raba wajha allah wajha ilaahay wejigiisa iyagoo doonaya waxay u samaynayaan ilaahay wejigiisa weeyaan ma kuwanaad cayrinaysaa mayaa la yidhi abadan waha la leeyahay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuwan mushrikiinta waxay sheegayaan iska dhaaf waxay la macno tahay aayaddan qisada kale fii suurati cabasa watawalla ee nebiga calayhi salatu salaam isagoo mushrikiintii la joogo wax u sheegaya cabdulaahi ibna ummi maktuum ninkii la oran jiray cabdullahi bna qays ee ibnu maktuum la oran jiray ayaa yimid markaasuu nebiga ale isaga waxma arkaya waa indhalaya cid la fadhiisana ma oga yaa rasuul allah callimnii mima callamaka allah buu ku hayaa waxa ilaahay ku baray wax iga bar rasuulkii allow markaasaa wuxuu ku celceliyey dhowr mar nebiga calayhi salaatu wasalaam xoogaa waa yaro dhibsaday ilaahay baa canaantay nebiga salawaatu ullah wasalaamu caleyh canaantiina annagaa la inoo sheegay ilaa qiyaami saaca haddii odayga reerka u weynaa la canaantay maxaa u malaynaysaa caruurtii iyo reerka intiisii kale oo weliba lagu canaananaya caruurtii iyo reerka dhexdoodii waxaad u malaynaysaa hadday askar intay timaaddo toban caruur oo aad dhashay iyo islaantii kuu dhaxday iyo adigii meelaad joogtaan adigii galka lagaaga siibo caruurtii maxaa u malaynaysaa waa lagu kala kacay soo maha meesha nebiga calayhi salaatu wasalaam horteennaa lagu canaananayaa innaga xaggeen joognaa marka wa min baabi awlaa weeyaan cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudrika lacallahu yazakkaa maxaa ku ogeysiiye adiga aw ydakru fatanfacahu الذikra ama man istaغnaa faanta lahu taصadى wma calayka anlaa yzaka korkaagaba ma aha hadduunan ilaahay rumaynin adigoo lasta calayhim bimusaytir kan gaalka ah in ilaahay rumaynin adiga laguma dhahayo muxuu ilaahay u rumayn waaye laakiin kan muminkaa maxaa wax u beri weyse ilahay waa kuu qabsanaya nebi muxamedow canaan baa ilaahay soo dejiyey ummina caaisha waxay dhihi jirtay hadduu nebigu inuu qariyeyba ay suurtagal tahay aayaddan lagu canaananayu qarin lahaa suurtagal maaha maxaa yeele balliq maa unzila ilayka min rabbika la yidhi wax uu qur'aankani nebigu calayhi salaatu wasalaam inaba ha yaraatee ka qariyey ma jirto marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa kuwa ilaahay xusaya gelin hore iyo gelin dambe wejigiisana doonaya ilaahay kuwa dhex joogu ha ka tegin sidaasuu mushrikiinta oga tegay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslimu wcan abi hubayrata waxaa laga wariyey caaid ibni camrin almusani la oran jiray wa huwa min ahli baycati ridwaan dadkii ka qayb galay buu ahaa beycat ridwaan beycat ridwaan waxaa la yidhaahdaa beecadii ilaahay uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim waxay ahayd beecadii ilaahay uu ku tilmaamay fii suurati اlfatx ina aladiina yubaayicuunaka taxta shajar waxaa magacaana ay ka soo qaadatay aayaddaa weeyaan oo alle uu yidhi subxaanaه watacaala laqad radya allah can اlmuminiina id yubaayicuunaka baycat ridwan saasaa loo yiri maxaa yeelay intii nabiga la beectamaysay salawaat اllah wasalaamu aley ilahay baa raalli ka noqday kun iyo shan boqol bay dhannaayeen ilaahay baa kulligooda raalli ka noqday jala wacala marka baycat ridwan saasaa loo yiri ninkan la yidhahdo abi hubayra caaid ibni camr almusani wuxuu ka mid ahaa dadkii beecadaas ka qayb galay radia allahu canhu ana aba sufyaan qisadani waxay dhici doontaa hadda la inoo tilmaami doono maalintii fatxu maka ay dhacday ee maka la furtay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man dakhala baytah huwa aamin waman dakhala bayta abi sufyaan fahuwa aamin waman waman markii nebigu sidaa yidhi ee dadkii hawshii ay dhammaatay ayaa dad badan oo guryahoodii hoosta ka xirtay awal horena ahaa qolooyina cadow u ah islaamkii gadaal ka soo baxeen war kuwanna maxaa dhacay ma nool yihiin kuwanna ma nool yihiin alla ilaahay seefihii cadowga ilaahay layn jiray xaqoodii ma qaadanin maanta rag baa ku tamaniyey markay arkeen abi sufyaan oo kale iyo raggii la midka ahaa marka saxaabadii dhexdeediibaa hadal dhex maray saxaabada dhexdeediiba hadal dhex maray tiibuu nooga sheekaynaya marka wuxuu ka mid ahaa min baycati ahli الridwan ana aba sufyaani ataa calى salmaan aba sufyaan ninkii la oran jiray ayaa wuxuu u yimid salmaan alfarisi iyo wa suhayb wa bilaal fii nafarin iyagoo koox ku jira waa suhayb baa ku jira oo salmaan baa ku jira oo bilaal baa ku jira waa dacafadii masaakiintaha saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin aan waxba haysanin salmaan waa farisi halkaasuu ka yimid eheliya qaraabo toona ma leh keligiibaa socda wax la dhashay iyo wax dhalay toona ma lahaye iyo wuxuu dhalay keligiibuu ahaa markuu magaalada madiine imanaya bilaal waa xabashi suhayb waa ruumi saddexdaasiba ma ahaba carab sida hadda halkan ka cad inkastoo suhayb laysku haysto la leeyahay carab buu ahaa iyo ma aha khilaaf ka taagan yahay laakiin saddexduba carab ma aha abu sufyaan baa meeshii soo maray goobta la joogana waa maka abu sufyaanna waa min saadaati quraysh weyaan odayaashoodii weyaan waa raggii ay gartu ka go'day weyaan waa raggii talada laga qaadanayay waa raggii qurayshi ku faanaysay weyaan ragga arkayana wa waa ducafaa almasaakiin min asaxaaba ridwan اllahi tacaala calayhim ajmaciin faqaaluu marka ragga meesha fadhiyay waxaa ku jiray abubakr sidiiq oo garanaya abu sufyaan qadarka uu ku leeyahay quraysh dhexdeeda fa qaaluu markaa saddexdoodii baa sheekaysanaya oo waxay yidhaahdeen ma akhadat suyuuf allah suyuuftii ilaahay maynan qaadanin min caduwi illaahi cadowga ilaahay maynan ka qaadanin ma'khadaha meeshii la doonaya inay ka qaadato seefihii ilaahay dartii loo galka looga bixiyey booskii ku habboonaa maynan dhicin weeye macnuhu oo abu sufyaanba hadduu nool yahay maanta allailaaha gaalba lama dilin allailaaha gaalba ma dhimanin wey macnih faqaala abu bakar allahu tacaala canh abu asidiiq oo aan garanayno qiimaha uu ku leeyahay islaamka oo aan garanayno manqabada uu ka taagan yahay oo la garanayo qiimihiisa cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam ayaa meesha fadhiyay isaguna markaasuu wuxuu yidhi ataquuluuna hada lishaykhi qurayshin wa sayidihim war hadalkaama waxaad u leedihiin quraysh odaygeedii iyo sayidkeediiba odaygii quraysheed weeyaanoo quraysh say u dhan tahay isagay ku dabafayshaa waana sayidkeedii weeyaan fa ata nabiya sal allahu alayh ali wasalam haddii intaa ay dhex martay iyagana way iska aamuseen isna way iska aamusay hadal dambe laysma dhihin laakiin maxaa dhici karaysa inay isdhahayn abubakar waa quraysh wey wain kaana uusan ahayn qabiilada waaweyn ee qoraysheed ninkanna aan wax ka sheegayna waa odaygii qoraysheed wey annagu laakiin ma nihin qoraysh iyo carabtoonna inay saas dhahayn sooma dhici karto way dhici karaysaa nebiga calayhi salatu salaam meeshuu dhowraya fiiri hadda ataquuluuna hada lishaykhi qurayshi wa faata nabiya sal allahu alayh ali wasalam isla abubakar baa yimid faahbarahu nebigu u sheegay siday wax u dhaceen hadduu saxsan yahayna in lagu taageero hadduu khaldan yahayna in la qabto abubakr sidaasuu ahaa radi allahu tacala canhu ardaa faahbarahu nebiguu u sheegay faqaala nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhegaystay wuxuu yidhi ya abaa bakar lacallaka aqdabtahum ma dhici karaysaa ragga walaalaha ah inay caroodeen markaa sidaa ku tiri soo ma ogow waan kuu sheegayaa lain akhdabtahum haddaad iyaga caragelisay laqad akhdabta rabbak ilaahaygaagii baad caragelisay fadhi maa u yaal abubakar tala miyaa u taallaba harsi ma leh oo hargal ma leh oo hoyaad ma leh maxaa yeeley iyaga hadday caroodeen ilaahay baa u caroodayba subxaanahu wa tacaala lain akhdabtahum haddaad iyaga caragelisay laqad aqdabta rabbaka rabbigaa baad caragelisay fa ataahum waa soo orday abubakr iyagiibu u yimid faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi yaa ikhwataah walaalahaygiiyow aqdabtukum miyaan idin carageliyey hadalkaa markaan idinku idhi wax miyaad laabta iigu qaadeen miyaa carabaan idin geliyey ma iga xumaateen hadalkaygii wax ma idiin dhimay qaaluu waxay dhaheen laa maya maxaa yaele abubakar dad yaqaanay ahaayeen inuusan xumaan oga dan lahayn inuunan qabiilba qalbigiisa ku jirino maxaa yeele ninkii aabbihii raadinayu ahaa inuu dilo ninkii wiilkiisa raadinaya inuu dilo ahaa liajli lislaamna u dilayay wax kalena aan u dilaynin marka inuu iyagan abubakar uu ka doorbido abu sufyaan suurtagal maa suurtagal maa qabiil inuusan qalbigiisa ku jirin bay garanayaan waxay ku yidhaahdeen laa maya yakfiru allaahu laka yaa akhii ilaahay adna dembigaaga ha dhaafo walaalkayow waxba nagamaadan caragelinin maxaa nabigaa ku yidhi haddaad iyaga caro gelisay ilaahay baa kuu caroonaya subxaana wa tacaala marka waa inuu weydiiyo warwax un qalbigeenna ma igu haysaan maydin carogeliya inaba may hadday dhaheenna alxamdu lilah wey waxay ku yidhaahdeen yakfir allahu laka ilaahay dembigaaga ha dhaafo yaa akhii meeshan marka waxaa laga qaadanayaa dadka aad liiday sidaad is wax yihiin ma cinda allahi inay kaaga weyn yihiin baa dhici karaysa boqolaal mar inay kaa weyin abu sufyaan oo aan naqaano sayid alquraysh ahaa ayaa haddana waxaa la leeyahay hadalka aad iyaga u tiri ilahay baad ku caragelinaysaa aduu abubakra maca dalik fa kayfa adan ad abubakar ahay marka maxaad u malaynaysaa abubakaroo qur'aanka lagu ammaanay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana oo saaxiibkii nebiga ahaa fi lqur'aani alkariim cid nebiga la saaxiibtay oo qur'aanka lagu sheegay abubakar baa ka jirta fi lqur'aani alkariim ilaahay baa subxaanah wa tacaala tilmaamay inuu sidiiq yaha abubakr wladii jaaa bisidqi wasadaqa abubakr wey sidiiqa idan haddii isagiiba sidaa lagu yiri marka maxaa u malaynaysaa adiga intee joogtaa weeyaan rawaahu muslimun qowluhu uu yidhi ma'khadaha ay lam tastawfi weeyaan maynan oofsanin xaqahaa seefihu maynan oofsanin xaqoodii minhu gaalka xaggiisa weeyaan wa qowluhu ay yidhaahdeen ya akhi ay ku dhaheenna ru'ya waxaa la weriyaa bifatxi lhamzati hamzada oo la kordhigo eh, iyo wa kasriha yaa ikhi wa kasri lkhaa'i khada oo la hoos dhigo akhii la yidhahda iyo wa takhfiif wa ru'ya waxaa la weriyaa bidami lhamzati wa fatxu lkhaa'i khada oo la kordhigo wa tashdiid lbaai ba yaai yada oo loo adkeeyo eh, ukhaya la yidhaahdo markaana walaalyarowgeygii weya wacan suhayl bn saacid bn asaacidi radi allahu tacaala canh أبي العباس waa سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu yidhi أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuu yidhi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka all wuxuu yidhi ana aniga iyo wakaafilulyatiimi yatiimka ka kafaalo qaada fi ljannati jannada gudaheeda haakada sidaasaanu nahay wa ashaara bisabaaba sabaabada waa fartan lagu tasbiixsado iyo walwusta farta dhexe ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa yeelay wa faraja dalool buu u yeelay ama nebigu calayhi salatu wasalaam dhexdooda waa baneeyey baynahumaa dhexdooda waa baneeyey baynahumaa dhexdooda wax yar buu kala qaaday oo macnuhu waa maxay sida labadaas ay isugu dhow yihiin oo kale anu isugu dhownahay kan agoonta kafaalo qaadaya iyo aniga macnuhu waa maxay daris baaban nahay weyaan ree hebel ka waran haddii lagu dhaho derbigayagii derbigooda waa isku dhegan yahay baad leedahay soo ma waxba nooma dhexeeyo waa xataa jidnama dhex maro idan aniga iyo ka agoonta kafaalo qaada sidaasaanu isku nahay buu leeyahay nebigu salawaatu ullah wasalaamu caleyh ana wakaafilu lyatiimi haakada fi ljanna sidaasaanu isku nahay culimada qaar waxay yidhaahdeen waa labada farood intay isu jiraan qaar waxay yidhahdeen maya labada farood waa kala dheer yihiin mid baa ka dheerta kale sidaasoo kale macnaha intaa yar baa noo dhexaysa aniga isagii oo calayataxaal waa inuu nebiga ka agdhow yahay un jannadii salawaatu wasalaamu caleyh oo nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam mid deris la ah. bal nebiga ka soo agtoos maalin walbaba jannada gudaheediina ay tahay ayaanka ayaa heli karayaba marka rawaahu lbukhaariy waa yaallaa laakiin almuwafiqu man wafaqahu allah qofku ilaahay waafajiyo unbaa waafaqaya rawaahu lbukhaariyu wakaafilu lyatiimi waxaa loola jeedaa alqaa'imu biumuurihi qofka u quma umuurtiisa noloshiisii dabera xayaatadiisii kala hagaajiya sida caruurtiisii uu u dhaqayoo kale u dhaqa qofkaasaa loola jeedaa qofkaasaa loola jeedaa wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi kaafilu lyatiimi lahu aw ligayrihi ana wa huwa ka haatayni fi ljanna kafilulyatiimka hore xadiidka hore ah xadiidkana sii bayaaniyey ka waran haddii walaalka walaasha adeerka abtiga eheladaadii qaraabadaadii ay dhintaan caruurtoodii haddaad kafaalo qaado ana wa ma soo gelaysaa mise kuwan waa raxi ma soo gelayaan waa su'aal weeye ka waran aabbahaabaa caruur ka tegay waa walaalaha inaad korisa xaq weeyaan laakiin haddana agoon wey haddaan koriya anigii maigu yeelanayaan xaqi oo ma yeelanaya anigu xaqi ahaa agoon inaan koriyo haweenaydii hadduu ninkii ka dhintay caruurteedii weeyaan hadday koriso caruur agoon inay korisay ajarkeedii ma loo qorayaa waa su'aalo badan weeyaanoo dadku isweydiinayaan xadiidkana caddaynaya marka nebigu muxuu yidhi salawaatu ullah wasalaamu caleyh xadiid abu hurayra radi allahu tacala canhu waardaa qaala rasuulu lahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi kaafilulyatiimi ka agoonta kafaala qaadaya agoontaasoo lahu isaga uu leeyahay ehel iyo rixmiyo qaraaba ah aabbahaabaa ka dhinte ama gabadha ninkeediibaa uga dhinte ama walaalkaabaa ka dhinte ama adeer eheladaadii rixmkaagii weeyaan aw liayrihi ama maba ahee cid aanan ehel iyo qaraaba idan wadaagin baa ka dhimatay aniga iyo kaa agoontii isagu ama ha lahaado ama yuunan lahaanin korinaya ana wahuwa aniya isaguba ka hatayni sidaasoo kalaanu isku nahay fi ljannati waashaara araawi wahuwa malik bna anas malik bna anas oo xadiidkan warinayay baa wuxuu yidhi bisabaabati wاlwusطa farta dhexe iyo farta suulka xigta labadaasuu nebigu isu dhoweeyey salawat اllah wasalam aleyh sidaasaanu isku nahay jannadii buu yidhi rawaahu muslimun wqowluhu uu yidhi alyatiimu lahu aw ligayrihi macnaahu waxa weeyaan yatiimta iyo agoontaasi inay tahay qariibuhu mid isaga u dhow aw iljnabiyu minhu ama midaan isaga u dhoweyn xagga nasabkii falqariibu waxaa ka mid a ah maalan an yatakafala inuu kafaalo qaado ummahu hooyadii aw jaddahu aw awowgii aw akhuuhu ama walaalkii caruur ay ka dhinteen aw aw hayrahum ama kayrkooda oo min alqaraabati ah wallahu aclam wacanhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi laysa almiskiinu aladii tarudhu altamratu wاltamratan wla alluqmatu wاlluqmatan inama almiskiinu اladii yatacafaf muttafaqu calayh halkan waxaa la inoo macnaynayaa yaa miskiin la yidhaahdaa miskiin iyo faqiir farqi baa u dhexeeya miskiinkuna waa shay faqiirkuna waa shay marar qaarkood haddii midkood la sheego ka kalena waa soo hosgelayaa maxaa yeelay miskiinkii iyo faqiirku waa kala duwan yihiin labadooda waa sii kala liitaan miskiinka marka laga warramaya fi suurati اlkahfi ilaahay labadooda horta waxaa lagu wada sheegay aayatu الzaka markii laga warramaya inama الzakaatu lilfuqaraa'i maxaa la yidhi walmasaakiin inay laba kale yihiin aayaddaasa caddays maxaa yeeley zakada yaa iska leh faqiirkiibaa leh oo miskiinkiibaa leh marka labadood kala duwan yihiin hal qof lama soo wada celcelinayo sideed sinfi baa la inoo sheegay sideedooda marka waa inay kala duwanaadaan inay kala duwan yihiin waxaa kuugu daliila fii suurati اlkahf imow ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waama safiinatu nabiyullaahi muusa weeye nabiyullaahi khadir calayhima wacalى nabiyina asalaatu wasalaam khadir waa nebi nebi buu ahaa sida saxa ah maxaa yeele aayaadka qur'aanka fii suurati اlkahf iyo xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam intuba waxay daliil u yihiin inuu nebi ahaa oo loo waxyoonayay qisadooda markii lainooga warramayay doon raaceen nebiyullaahi muusa qiso dheer bay ahaydoo laga yaaba inay noogu timaado kitaab iyo meelaha la midka ah nebiyullaahi muuse way israaceen doon bay raaceen doontii buu jebiyey oo alwaax buu ka siibay alwaaxi hadduu siibay way socotay nabiyullaahi muusa baa ku qabsaday akhraqtaha war miyaad doontii maad deelaacisay waxaa la dhahaa weliba sida xadiidka ka cad lacag la'aan bay soo qaadeen doonta lacag baa lagu raaciyey lacag la'aan bay soo qaadeen hadday dhinacii kala tageen iyo meeshay doonayeen ayuu u caddeeyey hadhow dambe wuxuu ku yidhi ama asafiinatu fa kaanat he limasaakiin doonna waa leeyihiin masaakiinna waa yihiin adigoo sidhe marka waxaa loola jeedaa waxaan laga helaba wax weyn ma ahe waa luqmatulcaysh wax maalin lagu noolaado wey wax lagu noolaado wey qofka noloshiisuba waa biil biil ku gaarsooma dhahan annagu waa intaa weeyaan macnaha noloshooduba ee wax weynoo ay meel ka dhigtaan iyo hanti iyo toona ma haystaan marka miskiin waxaa la dhahaa qofka maalintaa wuxuu cuni lahaa haysta laakiin aan waxba u daba oolin faqiirna waxaa la dhahaa kan intaa ka sii hooseeya kaasaa la dhahaa marka yaa miskiin la dhahaa miskiinka waa kan nebiga inoo sheegaya calayh salaatu wasalaam layse almiskiinu miskiin lama yiraahdo alladii kan tarudduhu la siinayo oo lagu celinaya atamratu iyo wtamrataani reer buu imanaya waa yaboohsanayaa waa tuugsanaya hal timiraa la siinayaa laba timiraa la siinayaa gabal muufaa la siinayaa qofba waxbuu siinaya uu heli karayo kaa miskiin lama dhaho wala luqmatu wluqmataan luqmatku waa cayshka afka la geliyo mar imaa laba raashin markaa ama laba cantuuga la siiyo iyo wixii la mid ah kaana lama yiraahdo miskiinka inama almiskiin miskiinka runta a waxaa ah ka waa la dhahaa laakiin ka runta waxa weeyaan alladii yatacafaf kan aan dadka waxba weydiisanayn wax ma haysto laakiin haddana waxba ma weydiisanayo dadku markay arkaanna siduu u quruxsan yahay iyo shaarkuu qaba iyo dharkiisa iyo siduu u labisan yahay u subkan yahay iyo dadku waxay u malaynayaan inuu yahay qof waxhaysta saasay moodayaan waata ilaahay qur-aanka inoogu sheegay markii laga soo waramayey fuqara saxaaba ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin mutafaqu calayhi wa fii riwaayatin fi saxiixayni sidoo kale waxaa ku soo arooray laysa almiskiinu miskiin lama dhaho alladii kan yatuufu cala annaasi dadka dul wareegaya oo taruduhu la siinayo alluqmatu cad afka la geliyo iyo wlluqmataani laba cadba wtamratu mid keliya timir ah iyo wtamrataaniba walakina almiskiinu miskiin waxaa la dhahaa alladii kan laa yajidu aanan haysanin hinan kaaftoon yuqnihi uu dadka kaga kaaftoomo wax uu dadka kaga kaaftoomo ma haysto walaa yuftanu bihi lagumana baraarugsano isaga oo fa calayhi markaa wax lagu sadaqaysto siduu u labisan yahay qof waxhaystaad u malaysaa dadkuna ma oga inuusan waxba haysanin oo hadduuna wax haysanin waxbayba siin lahaayeenba marar qaarkeed marka sidaas weeyaan walaa yaquumu ta kale istaagi maayo oo hadduunan wax haysanin aanan loo ogeyn inuu isaga sheegtaabay ahayd walaa yaquumu istaagi maayo oo fayas'al annaasa dadka uu wax weydiista markaayana suurtagal maaha وعنه waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh walih waslm qaala wuxuu yidhi الsaaci clى اlأrmalة wاlmiskiin kalmujaahidi fi sabiili الlah وaxsabhu qala kalqa'm اladi la yftur wkaالصa'm اladi la yufطir allahu akbar nebigu calayh الsalaaةu wasalaam ajarka laga helayo yuu inoo sheegayaa laba qofoo dadka ugu liita dadka ugu liita ka mida mujtamaca oo wa'yo waa ilmihii agoonka ahaa iyo hooyadii maalan ama waa ilmihii agoonka ahaa iyo gabadhii carmalida ahayd ama garoobka ahayd ee wax qaba uunan jirin labadooda qofka umuurtooda u kaca ee tawaliya ee hawshooda u kaca ee la garab istaaga ee qofka ilahay agtii muxuu ku leeyahay subxaana wa tacaala abaal ah nebiga calayhi salaatu wasalaam dhegaysa w canhu waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can nabiyi sal اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi assaaci cala alarmalati kan u sacyinaya armalada armaladu waa qofka aana garoobka ah ama carmala dheh waxa doontaba ku magacow armalidii qofka u soconaya iyo walmiskiini miskiinka qofka u soconaya miskiinka aan waxba haysanin ama caruurtii agoonteed ha noqoto ama qof kalaba ha noqdo miskiin ah muxuu ilaahay agtiisa ku wuxuu la mid yahay kalmujaahidi fii sabiili اllah qof waddadii ilaahayba ku dagaal tegey ayuu la mid yahay waaxsabuu sidoo kale qaala wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inuu yidhi nebiga wa kalqaa'imi wuxuu la mid yahay oo kale hadduunan kaa jirin darajada kale uu noqon kara muxuu noqonayaa kalqaa'imi qof u taagan salaad oo laa yafturu aanan kala goynaynin salaad u taagan maantao dhan inta uu qofka hawsha ugu maqan yahay caruurta agoontaah ama masaakiintii ama gabadhii armalida ahayd wuxuu la mid yahay qof salaad u kacay hadday laba qof yihiin oo qofna armalida wax u hagaajinaya ama masaakiintii kanna uu salaad u kaco ilahay agtii waa isaga mid jalla wacala wa ka saa'imi salaad keliya ma ahe waana sooman yahay alladii kaa sooman oo laa yuftiru aanan afuraynin wuxuu la mid yahay qof sooman oo aanan afuraynin haddana salaad u taagan oo aanan kala goynaynin muttafaqun calayhi waxayna tusinaysaa dadka dacafada ee liita manqabada ay ka taagan yihiin islaamka darajada ay taagan yihiin annaguna mahmaha baanu leenahay maxaa la yidhi miskiin baahe wax lagu istaagaba isagaa ugu mudanba wax dhulka inta la dhigo lagu istaagaba isagaa ehel u ahba hmm. isagaaba ehel u ah miskihiisaaba meel ugu fiicanba ahba meel kaloo lagu istaagaba ma jirtaba macnaha waa maxay haddaad iyaga ku istaagtay ilaahay baad ku istaagtay wey kama duwana lacalaka adabtahum lain akdabtahum he akdabta rabbak rabbigaabaad caragelisay marka fuqarada masaakiinta ah ee muslimiinta ah meel weyn bay ilahay agti kaga yaalaan subxaana wa tacaala yaan la dhaliilsan rawaahu muslimun wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray fi saxiixayni can abi hurayrata radi allahu tacaala canh qaala min qowlihi nebigu yidhi salawaatu allah wasalaamu calayh tani waxaad moodaa meelaheenii sabta ahayd ee soomaaliya markaynu joognay ama meelahan kale iyo reerkaa raashin samaysanaya ama aroos baa la samaysanaya ama reerkaa wax qalanaya qofay qadadii u bisishahay baa laga soo kaxaynaya sooma haahey mahmahdaynii ahayd nin qad haystaa qadar loogu daraaba sideedaba y haahey qofkii miskiinka ah laakiin ay ridda soo istaagay waa la cayrinaya isaga nabigu alayhi salaatu salaam raashinka noocaasa muxuu ka dhahay salawaatu ullah wasalaamu calayh raashin la cunu u xun yahay horta bi'se acaamu raashin waxaa u baas leh la cuno acaamu lwaliimati weliimada acaamkeedii waa kee acaamkaasoo yudcaa ilayha xaggeeda loogu yeerayo alaqhniyaau qofkii qadad haystay baa loogu yeeraya maalintaa qofkayna ka jajabnayn oo qadadiisa meel u saaran tahay wallaahi hebel wejigiisaan dhowrayaa mooyaane maanta uma baahnin raashin maxaa yeele taydii ii bisil qof qada haystaa qada loogu darayaa taasaa u baasle buu yidhi nebigu calayhi salaatu salaam mise acaamu raashin waxaa u baasleh acaamulwaliimati baa u baasleh yudcaa ilayha raashinkaasoo loogu yeerayo alaqhniyaau dadka tanaadka ah wa yutraku waxaa laga tegaya albaabka laga soo xiranaya weliba alfuqara dadka fuqarada ah en waxba haysanin ee masaakiinta ahaa albaabka laga soo xiranaya rawaahu muslimu وعn أنس بن mالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاala wuxuu yidhi man caala jaariyatayni qofka koriyaa laba gabdhood gabdhihii maxay sheegayaan khayr male baraka male xagga xagga xagga baynu ku haynaa laakiin dhegayso qofka gabar dhala ee haddana tu kala dhala